hada kan bab lmuxaafadati ilaaliyaw yan babi ala lacmaali acmaala ilaaliyaw yan babi qaala lahu tacaala ilahay may ka goole alam yani madhawaane liladina kuwi madhawaane amanuu ali nabarhumaayan an tashaca gulubam gulubtooda khushuucdo lidikri illahi ilahay dikrisha in khushuucdo madhawaane wama waila maagin khushuucdo nazala huwa ala dejiyay min alxaqi xaqe o walaa yakunu yonghane kaladina kuwi oo kale nghan uto lusiyey alkitaaba kitaab lusi min qabl horrangna kitaab lusiyey reer fadaala dheeraday calayhim cala ladina ladin kas kolsho alaamado muddo dheerati oo fakasadeed injegday guluubhum guluubtooda injegdi oo kale yongnagan qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay alam yani madhawaane alam yaati awaanu dalika kaas wakti shay maldeerde alam yani madhawaane liladina kuwi mandhawaane amanu alina warhumaaye an takshaca guluubhum khushuuc guluubihim guluubtooda khushuucawsha madhawaane awli makhushuucayaana khushuuc waktishay maldeernew an takshaca guluubhum guluubtooda ini khushuuc madhawaane lidikri illaahi ilahay dikrishen khushuucan wama wa ilaa maagin khushuucan nazala huwa ala hadijiyay min alxaqi haqeen hadiji oo walaa yakunu yoonhaana kaladina kuwi oo kalan haano uutoo la siiyay alkitaaba kitaab lasi sida barreer banu israail oo kale tawreed la siiyey mise injiil la siiyo okale min qabl horlaan tawreed yani kitaab la siiy tawreed marki dem kitaabki kacamal fala waaye no kutabeen camalka egli waaye fadaala dheeraday calayhim ala ladina ladinkas korsho alamadu muddo dheera tire fakasaden jegday gulooboom guloobtooden jegdi oo kale yongnagana oo may la diidahay yani sida dadkaas ahlu kitaabkaas oo kale oo marki dem dhaacad ilaahay kutabeeno kitaabki soo hilmaameeno daacadi dom kutabeen camalka egdi waayeen oo kale lasku reeba ay saasranaga tangaliley waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay wagafaynaa may baraasinay ey arsalnaa may dirnay yani wa kay bacdahum iyo bacdisho rasulikal bacdisho biciisa bni maryama biciisa odow ya raasini ibna maryam ini maryama caabududiyo nogsihaay waataynaa may siinay hu ciisa may siinay alinjiilaa siini wajacalnaa may weelnay fi guluubi aladina kuwi guluubtoodi may weelnay itabacuu raheeno hu ciise rahen ra'fatan naxariisi warahmatan naxariisya weelni warahbaaniyatan rahbaaninimo iyo weelni rahbaaniyadaasoo ibtadacu yo bilawden ha rahbaanideede ma katabnaa unuma farl weelne ha rahbaanid aleyhin korsho maka farl weel ilaa yolay bilawden ila ibtigaa ridwaan illahi ilahi radidis dalbow shalay on bilawden maahin fama wa waasaasatan ma ilaaline ha arahbaaniya rahbaaninidimidi ma ilaalin wa xaga ricaayatiha ricaayati rahbaaniya taabanimadii ilaalinteeda oo dhafena ma ilaalin wa kalku yani musanifka mahangaadahay aayaadka muxaafadada oo acmaalo la xifdiya dadkaasa saas ilaahay kahay daaray isina saas ay la naganel amalka la ilaaliyo dhan bahay mariyad markoo cibaadee bilaaw tusuno layhaadanaaba yani hore wedo lambade lakutabaw kala diiday masalan qaala lahu tacaala ilahay may ka gore wagafaynaa may baraasinay ay bacdahum arsalnaa bacdahum bacda rasuli rasulo bacdisho may hadirnay oo raasinay rasul isku horeeyan hortiye biciisa odow ya raasini ciisagaasoo ibni maryama caabudidiyo nogshi ahay waataynaa may siinay ho ciise may siinay alinjiila kitaabka injiil eraayo siiniyer ilaahay wajacalnaa may weelnay fi guluubi ladina kuwii galbiyaalsho may weelnay guluubtooda dhahdiyo may weelnay itabacuu ladinkaas itabacuu raheen oo hu ciise raheen sa'fatan turud iyo galbisho weelni turud oo dadka unturaay nacrisaen وaraحmat naariista welni warahbaniyatan rahbaninimo iya welni soofinimo iya welni a ibtadacu yo bilaawdeen ha rahbani soofinimadas oo manaa daacad ilaahay langoho adijudon lakutabo licibaado silbese taasa yo bilaawdeen wa ma katabnaa onuma farad welni ilaahay ha rahbaninimadaas oo daacad ilaahay langoho onuma kafarad welni aleyhim korsho laakin yo lay bilaawdeen ila ibtigaa ridwan ilahi ilahay ralidis dalabowshay maahin waaba bilaaweno wedan alefadaay laakin maweeln fama racaw ma ilaaline ha rahbaaninimadii oo soofinimadii cibaadadii daacad ilaahay lango e eh, ma ilaaline xaqa ricaayatiha ilaalinteed oo dhabe ma ilaalin waay oo kutaben cibaadadii kutaben kolka maylinin kudigahay dadkaasoo isin korayeen saasahaye isin haddii umarka muhamed etin saasan weelen yani salilay kolka cibaadada oo dhan shaygi ad bilawta la diide waqaala allahu tacaala ilahay may ka gole walaa takunuu yong haan kalati oo kalen haan naqalad guriday kaslahaa liilankeeda guriyidi min bacdi quwatin min bacdi ixkaamin sugow bacdi shay ankatan buriyowna buriydi oo kale yong nagana oo may watan isku digahaye naagdo oo dogomade hoo gureyshe oo reer makahayti ye may haytay leresalshe odooman fara badan iya gabti odoomankay shagageliyaasay liilan dhawaa sameeye eraas liilan salaadi liilanki la sameeyo lagal duhur marki gal liilanki la sameeye hadana la tal furfura wal furfure kalkun dogon waa geekudon shagadiisaweli hadin shagadiis ebir biyaw oo kale wo kalkun tan yeede oo kale naga tan oo tan yeede naga tan maydin digahaye camalkeeda suubiyaasi oo cibaadadeeda suubiyaasi tata kukutabta maanaa binaan ile kukutabta maylamid nagadaas kalkun tan oo hooli dookudhon hawadi hadan burburiyaas halaayas oo kale naga tan aliley waqaala lahu taala ilahay may kagole walaa takunu n haaten kalati kalmar'ati latii naagdi oo kalen haaten lagalad hiya latida buriday gazlahaa liilinkeeda guriyaasi oo kale nagaten acmaalitin inguriden wa min bacdi quwatin min bacdi ixkaamin sugow bacdi shay marki liilinka sifayllandhuuja lasidaxay bacdi shayna guriyaasi ankaasan guriya buriyaasi oo kale nagaten wa ay min bacdi ibraamihi ibraamil yani waa kay gazli liilinkii marki la sugay wa talwiifihi la dharoobay la sugi buriyaasay marki dambe furfuraasi oo kale nagaten cibaadadii alasuubiyaasi hoob ku tabto wala cibaadadii gurigii oo kale nagdaas waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay wacbud anta nabi llahi muxamed wacbud rabaka rabiga caabud xataa yaatiya ilaa kinka koya kaad alyaqiinu mood kinka koya wa cibaadada sakirintumaa in ini lakutabo datroogda lakutaba ma eh rasuulka sala allahu alayhi wasalam likhitaabahay khitaabkan uniliniliseed wacbud caabud nabi llahi muxamed rabaka caabud ama qof kasto khitaabun suubadaayo caabud rabaka rabiga caabud lan kasto nilhadal koro hadal degawba rabiga abudalilay hataa yaati antikinkakoya kad alyaqinu aylmawtu a geerantikinkakoyaas waama alaxaadisu axaadis fa minha min alaxaadisi axaadisu mayba kumida xadisu caaishata caish hadisya kumide wa kana axabu diini nina yani kakoli wa kana axabu diini diinkan linjeelan badan yileeyi ila nabi ilalahi linjeelan badan yi maadaama saaxibuhu saaxib shay wali daa'im aleyhi alama ma walaagi waay daawama daaimo saaxibuhu saaxibulcamali camalkaa saaxib shay aleyhi alaama ma korshay daaim wakadi sabaga men indhagay fi lbaabi baab yahni indhagay gablahu gablaha wakadi sabaga alxadiisu laywa xadiiskan caisha hormarayhim fi lbaabi haninka hormari baabkaasoo gablahu gabla lbaabi baabka hortis ahaadi xadiida caisha may bahay wakana axabu diini wa wakana axabu diini diinkan linjeelan badanyilehi ilalahi linjeelan badanyi cibaadatan linjeelan badanyi may bua ma yani wa kay acmal wa daawama saaxibuhu saaxib ma maagasoy saaxib shayba daaimaw caleyhi alama ma korshay daaimaw camalka lanka daaimaw kaasa ilahay linjeelan badinyi waabyaraane camal yaro oo mayl faday camal o la daaimaw camal la bilaawo nakutawa la diiday mase camal badan la bilaawo nakutabaw wakad sabaka huwa xadiidki hanin dhagi fi lbaabi baabi haninka dhagi gablahu gabna lbaabi baabka hortisaadi wa can cumar ibn lkhadaab radi allahu taala canhu cumar mayl kuriyey qaala cumar ini ka gooli qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gooray man gofal gofki naama huwa manka hunduro can xisbii xisbii man manka xisbishay shay kahunduro min allayli fi leyli leilka dhadis xisbigi haay kahunduro juski akrisada jari xisbigi akrisada jari salaatuleilki tukada ay kahunduro o can shayin shay kahunduro shaygaas oo minhu min alxisbi qur-aankis akrisadahay shay kumid e kahunduro usong akrina tukado yani hunduro ndirnusarto reer fakara akriyo hu alxisba xisbigii sugahay akriyo ma bayna salaat lfajri salaat lfajri wa salaati duhri ma bayna salaati duhri salaat lfajri salaat duhr inti dhexayd inti dhexayd waktigaas akriyo kutiba lahu liman mankaasa langabtuge kaanama garaa huwa manka akriyayhu alxisba xisbigaasu akriyo kaliya langabtuge min aleyli bacda leyl aminka bacda sheegto akriyo kale langabtuge wa sawaama yuriy adiska muslimun imam muslim iya wuri wa oo hadii cudur cibaadadii cudurkin kutabto malka haysad laakin cibaadadii oo kasan kutabaaso ladiidew markaas cibaadadii buryawsha oo kale nagdaase magnaama lanki onay yani hunduro an xisbi xisbi ma min alaili bacd alail aminka bacdi shayga xisbigi akriyaay kahunduro o an shayin kahunduro shaygo minhu min alxisbi faqaraa huwa manki akriyoho alxisba xisbigi akriyo ma bayna salaat alfajri wala salaat duhri inkindhahayta akriyo waktidaas ma zaman bayna salaat lfajri salaat lfajr bacdishe wa qabla salaati duhri salaat duhr hortiye lamdatiyo akriyo kutiba lahu liman mankiya lang abtuge kaanama garaa huwa manki akriyay hu alxizba min allayli bacda lail leelka bacdishe akriyo kale lang abtuge wa awamay wuriy xadiskana muslimun وan cabdالlahi بn cmr بn اlcaas radi aلlahu taعala canهuma qala cabdالlahi may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam lian may ngaray ya cabdالlahi cabdالlahi o laa takun antaadan haatoy mitla fulanin hebil oo kalan haatoy may wali kana huwa fulanka yaqumu gumaay allayla taminka salaatu salaatuleyla tukudi jari fataraka huwa fulanki kutabay qiyaama leyli haminkii gumawshe kutabay adina saas oo kale nagatoy qaala rasuul lahi sala allahu alay slam liyan mayngaray ya cabdllahi cabdillaahi bin cumar ow laa takun antan haato misla fulanin cabdullahi bin cumar haddii ay dheera moodni cibaadiha nunku dera aminka on salaatuleyl tukudi jari maalintii soo manaado jari siya lakula hadalahay ya cabdallahi o cibaadadan adbilawti ang nagatoy laa takun mila fulanin wa hiblaw oo kale nagatoy hiblaw kaasoy lang mucayan ewa langnijeeday hada mal sheegna nagdaas misma e of kaste oo saas oo kale dhagin sheey dhonga langnijeed lang kasto dhagin shey ibaado bilaawaw salaatuleil bilaawaw quraan akriyaw jus suba akriyaw bilaawaw marka dem kutabaw yala lahadalhay iblow kaas oo kale nagatoy lili laa takun ang nagatoy mila fulanin iblow oo kale ang haasoy may weli kana huwa fulanka guma gumaayo alayl haminka gumaayo fataraka huwa fulanki kutabay qiyama laili aminki kumaushe kutabay mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay waan caiشhata radi alahu taala canha galad caiشha may ka golay kana rasuul lahi الله الlahu alayه wasalam ilahi rasul she may haaday idaa faatat hadii kolku muxaafadu aadisanog may tusiyaangi aayaadka ba acmaalo la ilaaliyo lan kutabna cibaadadii ad bilawta wadoohesidiido ilaali waan caiشhata radi alahu taala canha galad caiشha may ka golay kana rasuul lahi sala الله عليه وسلم ilahi rasul shamiaada ida fatatadi kutabtahu arasula rasulka salaatu salaad kutabta min allail bacd alail aminka bacdishi hadii salaad kutabta salaatulail kutabta min wajacin min ajli wajacin xanuun daraadiyan kutabta jirido xanuunsado saasan kutabta aw gayrihi min gayrihi gayri lwajaci xanuun keershay wali haadaman kutabto sala nabiyu nabo tukadaay min annahaari bacd anahaari maalinta bacdishee tukadaayay intay casharata tuman ila ma iya tukdaay rakatan min raka tum ilam raka iya tukdaay rawa ma yuriyay hadiskana muslim imaam muslim iya hadiskana weriyey baab lamri kolka oh, muxaafadadi almuxaafada ala lamaal amin hadii salaatuleil rasulku tabta ilaali jaray galaayo maalinta tukdaay lilay rawa muslim kolka cibaado saasu shay cibaade hoobad bilaad ooba koo tabto walikin kutabtooba dhowtia galaayo sadaas cibaadadi walwadeelay amin wali akriyaasi hoob oh, kutabta maalinti akri sadaas waa taaso cibaadad ma intaason welaay almuxaafada cala alacmaali camalki subna ilahi ingdhawaada bilhawsi liilaaliya awaamay uri adeesko muslimo muslim iyo uri baab lamri samraw yan baabay bilmuxaafadati xifdiya lisamraw bi cala sunna sunada korshe la xifdiya wa aadaabiha aadaabi sunati sunada aadaabte la xifdiya baab lamri lisamraw baabay bilmuxaafadati xifdiya lisamraw cala sunati sunada rasuulka sala allahu alay wasalam xifdiya lisamraw wa aadaabiha aadaabi suna sunad aadaabti on dadbarti aadaabtiyeede xifdiyawkeeda lisamraan baabay qaala lahu tacaala laamika golay wamaa aataakum arasuul wamaagi aataasiyokum isin arasuul rasuulka sansi fakuduu gaadadahu maagasoy gaadada wamaagi nahaawe rasuulka reebokum isin siin kureeb canhu ama maagisha siin kureebon fantahu kureebtoma sunadii wa dad amrahay ini rasuulka la itibaaco laraho walisi dadbari lafartoonad wali dadkureebi kureebtoonad ila alla subxaana wataala dad amrahay kolkan wala rasuulka dadamaraw sala allahu alayhi wasalam ka amrilaahiya lamideyn ilahay amarshe lamideyn lay wali ilaahay badadle yani walisinfaron fardoonada wali rasuulka sin kureeban kureebtoonada wamaagi aataasiyo kumisin arasuul rasuulka sansi walal wali rasuulka sin lakooyo sansi fakuduu gaadahu maagasoy gaadada wamaagi nahaahuwa rasuulka reebo kumisin canhu ama maagashe sin kureebon fantahu reebtooma baabl amri bilmuxaafadati aayadina tusiyahay oo sunada lailaaliya laxifdiya ilahay badada marya lifdiya le waqaala lahu taala ilahay may kagolay wamaa yandiku huwa nabaga mahadalaw sidisba an ilhawaa ku makuhadalaw in huwa ma huwa yani dawaaq shay mahaan ilaa waxyun layhaadi waxyigaasoo yuuxaa huwa nabag lang waxyoodey ilahay an kumarkhaati nagdahay wamaa yandiku wamaa yandiku huwa rasuulka mahadalaw an ilhawaa hawdisashe naftis walifa fadaasashe makuhadalaw in huwa ma huwa shaanigi xaalka mahaana ilaa waxyun layhaadi walalang waxyi layhaadi rasuulka wala ka hadalaa waxyilay wa waxyigaasoo yuuxaa huwa nabag lang waxyooday waqaala lahu tacaala ilahay minka goolay guldhe nabiyllaahi muxamadow in kuntum haddii sin atiin tuxibuna kuwi jeelo allaha ilaahay jeel atiin fatabicuu raaha dheeleri ni an iraha rasuulullaahi aha iraha teedna helaasan yuxbib jeeladaykum kum isingna allahu tacaala ilahiyasan jeeladay may kala helaasan وayakfir huwa ala dhaafay lakum isin siin dhaafay dunubakum bacda dunuubikum dunuubtin oo sakaayirta bacdi siin dhaafay kul day nabiy llahi muxamedo in kuntum hadii singasin tuxibuna ku jeel allaha taala ilahay jeedatin fatabicuu rahani an iraha dheelir anoo rasuululahi aha iraha yuxbib reed jeeladay kumisin allahu taala sin jeeladay wayakfir ilahay dhaafay lakum isin dunuubakum bacda dunuubikum dunuubtin bacdigeed sin dhaafay waqaala allahu taala ilahay may kagoolay tawalahi aglahay la cizati وajalaali lada xaقiigi dhabahaana kana lakum ising may sing haatey fi rasuuli الlahi ilahi rasul shay datis uswatun daishiya sing haati uswadaasoo xasanatun wanaagsan daishi fayle sing haati rasulka ininka daysan ayin haatay daishidaas wanaagsan liman an haati kana huwa man kaasa yarju ini rajeew haadi allaha ilahi rajeew haadi وalywم alakir maalintii dambe rajeew haaday goobsadaw haadi lankaasaan kasugnaati rasulka daishi wanaagsan la cizati ilahay dhaaradahay soolan dhaarine dhaaradahay la cizati wajalaaliya kadhaaraday kad xaqiigi dhabahaanga kana lakum ising ma haatay fi rasuulilahi ilahay rasuul shadatis ma haatay uswatun daisha uswadaas oo xasanatun wanaagsan liman ya uswan haati kana huwa manka ka haada yarju huwa mankini rajeew haadi allah ilahay rajeew ilahay ka obsadaw haadi walyawma yoom rajeew haadi yoomkaas oo laakhira dem waqaala allahu tacaala ilahay may ka goolay falaa warabika fawarabika law maxamadow rabigaa ka dhaaraday laa yuuminuuna ma rumaayayaan hataa yuxakimu inti xaakim kadikidaayan kaada xaakim koo kadikidaayan fimaki xaakim koo kadikidaayan shajara laamoyay baynahum dhahdiyo laamoy wagaca baynahum dhahdiyo di walad walidatiyo di inti koo kaakim walidaayan makurumaaye marumaayayan iman kamile malkuela uma bacda dalika marki xaakimkii dikdaano adigi xukmiidi bacdishe laa yajidu yon helaana fi anfusihim laabiyaalkooda dhadiyo haybadyaalsho dhadiyo nafyaalsho dhadiyo helaan xarajan cariirin helaan min maagil cariir waayan falaytaad xugmeede wayusalimu hataa yusalimu ilaayo ku hingaansamaayaan tasliima hingaansumo ku hingaansamaayaan falaa warabika fawarabika naw macamadow rabbigaa ka dhaaraday yani waa kay laa yuuminuuna marumaayo yan iman kaamile dhabe malku helaaw hataa yuxakimu inti xaakimkoo kadhikadaayan kaada xaakimkoo kadhikadaayano wala xugmid kooka kubaadadaayaan imagina haakimka okadhikdayen shajara dhiyo ey wagaca dhiyo baynahum dhadiyo dhiyo laamoy shajara dhiyo baynahum dhadiyo ey laamoy ey wagaca fima wagaca baynahum min alkhilaafi walkhisaami wa wali dhadiyo dhi oo khilaaf ho doode inti haakimka okadhikdaayan hukunka ka agbalaayan uma marki haakimki dhikdaado ad xukmidi bacdishen hadana laa yajidu yon helaana fi anfusihim na nafyaalkooda dhadiyo harajan ariirin helaan mimagina laariisawayan helaan kalaytaad xukmidi wayusalimu ku hingaansamaayan tasliima hingaansumo ku hingaansamaayan waqaala allahu taala ilahay may kagoolay faida tan fain tanaazactum hadisin doodan fi shayin shay ka doodan farudu radiyahu shaygaso in radiya ila llahi ila kitaab illahi ilahay kitaab shay in radiya wasunati wa ila sunati rasuli wa ila sunati rasuli wa rasuulka sunadiis in radiya qaala alculamaau fain tanazactum hadii fi shayin shay ka doodan farudu radiyahu shaygaso ila lah ilahi radiya warasuli wa ila rasul qaala alculamaau culamadu may kagolen macnaahu macna alqawli goolka alla subxaana wataala kagoolay inlijeedadiis ila lkitaabi wasunati alalijeed ila llahi ila kitaab illahi warasuli wasunati rasuli sanalijeeda qaala allahu tacaala ilahay may kagoolena ilah alla subxaana wataala may kagoolay caza wajala ilahay may kagoolay man yudici rasula man qof ala gofki yudic huwa man ka cadi arasuula rasuulka adiyo walal wali rasuulka weel erweelo wali rasuulku reeban kureebtoomuwa fakad xaqiigi dhabahaanga adaacahu wamankaas cadiyay allaha taala adiyo lankaasoy may cadiyay lang ilahay shay cadiyo waqaala lahu taala ilahay may ka goolay wainaka ada nabiy llahi muxamado latahdiidtu siyaasa ilaa siraatin wadiyatu siyaas siraadkaas oo mustaqimin toosun yadatu siyaas waay wainaka ada latahditu siyaas ilaa siraatin wadiyatu siyaas siraadkaas oo mustaqiimin oo wadada dadkanuniyaas oo dadka tusiyaas oo lanki mara meel fayle kaseeda wada fayle oo mustaqiimi o ah, toosan waayo yani wa inaka inaka laa tahdina jarti inaka laa tahdim hanuniyaas jarti taas may waa alhidaaya hidaayada lama giilsamaas alhidaayat lmusilatu ila lqalbi iyona yo alhidaaya oo bimacna dalaala ew tan kolku rasuulka lamsugime wainaka latahdi ila siraati mustaqimi lay alhidaaya oo bimacna dalaalo tusiyo mana tusiyaas maahina hidaayada oonay tan rasuulka laku anfiyey inaka la tahdi man axbabta ler adamahanuniyaaslankalijeel imaanka o qalbag bataglakasiyaalanlijeel tan yeede ilaahay lay awood tan kale weela korma leh kalkan tan rasuulka lansugimey tusiyaas wadada fayleerta tusiyaas wainaka ad latahdi anta nabilahi muhamed oo may ba tusiyaasa ilaa siraatin adadka tusiyaas wadadii almustaimin siraadkaasoo mustaimin toos waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay falyaxdar hijigtoonadin aladina kuwi hijigtoonadin uslen yukhalifuna khilaafayan can amrihi amrilah ilahay amarshay heshay khilaafayan hijigtoonadin an tusiiba asiibtohum yo fitnatun asiibt aw yusiiba asiibahum yo cadaabun asiib cadaabkaas walimun mulimun lahausiya falyaxdar aladina kuwi hijigtoonadin ar ilahay yukhalifuna khilaafayan can amrihi lamirka lama meelood walagnaday can amrihi amrilahi walare mise can amrihi amri rasuuli rasuulka amarshay isku mid lamada walagnaga koro yukhalifuna khilaafayan can amrihi amrilahi ilahi amarshay khilaafayan hidibtoonade mise can amrihi amrilahi ilaahi amarshay can amrihi amri nabiy nabaga amarshay khilaafayan hidibtoonade may an tusiiba asiibtohum ladinkasoy asiibto fitnatun fitna asiibto fi dunya addunyada tiya fitna ka asiibto kudibtoonade oo cadaab lahandadejiyo addunya fidna lakrid aw yusiiba siibahum yoba cadaabun aakhira cadaab asiib cadaabkaaso alimun mulimun lahawsiya waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay wadkurna yani waa kay xasuusada ma walaagi xasuusada yutla la akriyaayo fi buyuti kuna bilaanta kibro muslimaadkasin guryaalkina ka akriya min aayaat illahi ilahay aayaadka eh walxikmati wa min alxikmati eh min aayaat illahi qur-aanka waay qur-aanka lanlijeel walxikmatina sunada rasuulka sala lahu alay wasalam wadkurna xasuusada maa walaagi xasuusada yani umahaat lmuminiin yalahadlahilkhidaabhailantunamayal yutla la akriyaayo huwa maag la akriya fi buyuutikuna guryaalkina ka akriya oo min aayaat illahi ilahay aayaati xasuusada oo kacmal fala walxikmati wa min alxikmati xikme e walaayaatu aayaat aayaat alwaaridaatu fi lbaabi baabkan kan e aayaadka hor horen kasiiratun hani badan waay وama اaحadيث aحadيث falawl falxadيث اlawl xadيثka lmarwiy an abi هurayرata رadi الlahu taعala canه abi hurayriya nakuriy an النabiy sala الlahu عlaه وsalam qala النabiy law may kagolay dacuni oo taba ma taraktu inti ada tabaayo kuma siin ku taba inti ba nasiin ku taba wal insu suaalen oo taba may wali inama ahlaka man dul ma hilaagay kana huwa man kaaday gablakum warsin haadi ma hilaagay kasratu suaalihim suaal badintoodi waاktilaafhum khilaafowkood ala anbiyaayihim ambiyaalkooda khilaafo jireen faida nahaytu hadan reebo kumisin an sheeyin shay sin kureeba fajtanibu kufogaadaw shaygaas waida amartu hadan amro kumisin bishayin shaysin amroon faatulukooya minhu min ashayi shaygas eshe mastadactum wali awoodan lakooya mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa falawalu falxadidu lawal an abi hurayra radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alay wasalam qala nabiyuna umay ka golay dacuu taba niyan oo taba ma taraktukum inti anasinku taba inti ba nasinku taba isin oo taba may wele inama ahlaka ma hilaagay man ma hilaagay kana huwa man kaaday gablakum hortingaadi kasratu suaali suaali man kana suaali man man kaasoy suaaliyo badnaanteed iyo hilaagdi suaal badii jiran ambid ilahay haye inta nin sheen inta nin weel wala eri jiray haddana walaagi hooblin sheen haddana wa khilaafahum wa khilaafowkoodi iyo hilaagdi calaa ambiyaahim ambiyadooda khilaafo jireen fa idaa nahaytu haddiana reebo kumin singa shay in shay heesay ku reeb walaagan dhaafa haddi singarwa fajtanibu fogaadahu shaygaasay kufogaada waida walaagan dhaafa hadi sangar kubreerada waida amartu hadi an amaro kumisan bishayin shay san amaroon faatu lukooya minhu min ashayi shaygasa she ma sadactum wali awoodan wa shay hadi siin kureeba kufogaada geb ahaanba awoodin me fool wal siin kureebi maa kudheerada le kaas laakin walilasan amaro walistidaacadin istidaacadin elikooya wa faatu lukooya minhu mima ma waida amartukum bishayin faatu lukooya minhu min ashayi shaygasa she likooya ma walaagi istadactum isin awoodan mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay ay yani athani alxadisu thani xadis lamaad oo mutaabacadi lay rasuulka sala allahu alayhi wasalam lailaaliya sunadiis iyo aadaabtis lailaaliya aayaadki hadisun tusiyaayan athani alxadisu thani marwiy can abi najix abi najix may lakuriyay magaashi alcirbaad bin saariya radialahu taala canhu qaala cirbaad may ka goolay wacadana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeyana wacdi mawcidatan wacdo iyana wacdi mawcidadaas oo baliigatan heel dheer mawcidadaas oo wajilat lguloobu kaafat lguloobu guloobo obsatay minha min ajliha ajli lmawcida wacdadaas daraadi hata guluubto la obsati wadarafat shibantay alcuyuunu ilmyaal hindiyaalo shibamen minha min ajliha ajli lmawcida wacdadaas daraadi hinda lashibameeno ilinlashibamen ana wacdi feed fagulnaameerna ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo yaabuwa kaanaha ana almawcidata wacdadan adna wacdidi waablamid mawcidatu muwadicin landasagootiya wacdidiis waalamid ee fa awsi anta ya rasuulallah yaw naawna nin dardaaran qaala nabiyu naumay ka gooley awsikum siin dardaarame bitaqwa allahi ilahay tagwadiisya siin dardaarame wasamci wa bisamci seegowya siin dardaarame wadaacati wa bidaacatiya siin dardaarame wain taamara walaw taamara aab nagade calaykum korkin cabdun odoon cabdigaas oo xabashiy xabashi lag nasbey amirsin nagde wainahu shaaniye man yacish lanki noolado minkum isin halsin kumiday fasayara huwa mankaas arag doon اktilaafan iskhilaaf اktilaafkaas oo kaiiran fara badan fa facalaykum laazima gobsada bisunati sunaday gobsada wasunati اlkhulafaai khaliifintitay alraashidiina hanuunsanaayeen almahdiyiina lahanuuni sunadiyo gobsada caluugani lamina calayha cala sunati sunada korshe kaganina binawaajidi way dambeediyaalka kaganina wa iyaaku may siinkudigey wamuxdasaati lumuuri umuur kuwooda lahadadersiyaa siinkusidige may welay fa ina kula bidcatin toona bilaawada kasta dalaalatun baadnamua kawaamay yuri xadiidka abu daawud watirmidiyo waqaala tirmidi may golay xadiiun ada xadiiun waay asanu darjiriisasan saxiixun aw saxiixun ama saxiix anna waajidu bidali lmucjamati daalda dhegeysyaan aln ahay alanyaab midyaal waay wakiila maylaray aladras gooy gooysiyaal waay gooyaalko athani alxadis thani marwin an abi naja irbad bin asariya radia allahu taala canhu qala cirbaad may ka golay wacdana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsa arbeenay rasuulkana wacdiyay mawcidatan wacdo baliigatan heldheeriyan wacdi wajilat khashiyat obsatay wakhaafat obsatay minha min ajli ajli lmawcidati balgulubu galbiyaalo la obsatay wadarafat wadarafat jibantay alcuyunu ilmiyaala alcuyun ilyaal shibameng minha min ajli ajli mawcid lshibameeno ilin hindobl shibameng alcuyun wadarafat shibantay alcuyun yani hindiyaal shibameng minha min ajli ajli mawcid lshibamen fakulnaa merne ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo kaanaha ana almawcidata wacdada wanaagdana wacdidi waabilamid mawcidatu muwadicin landasagootiyaw mawcididiis wacdidiis waa lamid fa awsianta ya rasuul allahi onaaun idin dardaaran qala nabiyna omay golay usikum isin dardaarame bitaqwa lah ilahy srisa sin dardaarame wasamci wabisamci dheego sin dardaarame wadaacati wabidaacati hadioya sin dardaarame wain taamara walaw taamara haab amir nagade calaykum korkin cabdon odon cabdigaas oo habashiyun habashilanisbay haab amir nagade wainahu shaniye may yacis lanki noolado minkum isin haal sin kumideya yani ilang ala lanki adiya ba wasamci wadaacati umarsha baabka melni waafogaw la adiyo yani waa kaysaas langala lanki amir singnado bitaqwa llahi sin dardaarmeyo wasamci samci yani amirka hadal shay lideeg wadaacati adiyo amar shay laadi kheer hoobustafara wa inta amara mal fiiriyaw lanka amirke daatigiis mal fiiriyaw eh, walaw sadafarahayo oo tagud ilaahi eh ama sa samci daacadaasa lambahan wa inta amara walaw taamara haab amir nagde calaykum korkin cabdin odon cabdigaas oo xabashiyin lang oo lang oo wilaaye inin haboonayna inin galamaanayb amir singnado hadifada wa inaw shaaniye man yacisanki noolado minkum isinsin kumide fasayara huwa mankama aragi doon ikhtilaafan aragi doon ikhtilaaf ismaan daaf oo kaiiran far badan aragi doon facalaykum laazima bisunati dariigaday laazima wari rasuulka sala allahu alayه wasalam facalaykum laazima bisunati dariigaday laazima wa sunati wa bisunati lkhulafaai khaliifinti afar tahaayen sunadiyo khulafadaasoo arashidiin hanuunsanaayeen almahdiyiin alahniniye lahnuniye abubakar iyo nayow cumar cusman iyo cali uh, bin abi alib faktaas wa sunadiyo laazima wa cadlu ganina min alcadli amron min alcadli ganino huwa alqaطcu gooyo bisinya lalay gooy aw ilaklu bi yuriidu atamasuk biha hokan gobodal may wela ilko gooy dambeedka kankadamboy walilakagobod hanong mafakadaan lere kalku eedan gobodalilnglijeel cadlu ganina eedan gobsada sanad cadlu ganina alayha cala sunati sanad korshe binawaajidi miido ka ganina kolka fasri caduu ganina alayhi ala sunati binawaajibi gooyo ka ganina waiyaaku maysin kudige wamucdathaati lumuuri aramyaalo kuwadladersiyasin kudige may wali faina kula bidcatin bidca kasta to kasta yani bidcoola bilaawad dalaalatun baadanum waay awaamay wurey adis abu daud watirmadi agale tirmid mer adisnadis xadiiskaaso xasan dajidi sang saxiixun o saxiix ana waajibu bidali dala lahi dalkaas oo almucjamat lah dabisi alanyaab midyaaliyalnijee macnaahu macna nawaajid maybu alanyaab midyaal waay wakiila saas me may leraha macnaahu macna nawaajid may lanijeede aladraasu gooys gooy gooyaal waay athalitu yani waa kay kan sedaad ahi yani waa kay saasu maay athalitu alxadisu thalith an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay golay kula umati umaday dhamaantood yadkuluna kuligi galaayan aljanatana galaayan ilaa man maahin abaadiida maahin ila maylare waman ay ya abaadiida ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiiw ay diidew qaala nabiy naumay golay man wafal gofti huwa manka adiyo niyan niya adiyo walal walian weler weelo walian kureeban kureebtoomuwa dakala huwa mankaas aljanata gale kaasoy lang oo janadii diidna ogolaadiyo waman casaa lanki aasiyo niya niya aasiyon fakad abaa huwa mankaas diidi dukul aljana kaaso may caasinimadaassamay fadaw jinama fadaw ariyo watadaas waman casaa lanki caasiyo kula umati mutay dhumaanteed yadkuluna galaayan aljanata galaayan ilaa man maayo umatlijaabo o dhan de jinada galaayan ari ilaa man maayin abaa huwa manka diid ila maylan eray lah linabiy waman ay ya abaa diida ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo jinagalaw ay diidew qaala nabiy naumay golay man adaaca lankedio niyan oo damboy dakala huwa mankaasoy gale aljanata gale waman gofan gofki casaa huwa manka aasiyo niyan icaasiyon fakad agigi dabahanga abahua mankaasoy diidi jinagalawsha diidi lawa buaari adika wuriye buaari adika wuriye raabi adis raabi an abi muslimin abi muslim lankokunidiseraw maylik wuriyey alxadis raabic marwiy an abi muslim wakila abi iyaasin magaashay salamat ibni camr ibn lakwa salamat ibn lakwa na walankase camr camar awshe oboshe marmalanka garay salamat ibn camr ibn lakwa radi allahu taala anhu maylik wuriyey ana rajula rajulko iyo akala huwa rajul aami cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shegdisa ka aami wa yani bishimaalihi shimaali rajuli rajulka biditisiya ka aami faqaala nabiyu nahu may kagooley kul aan lan yaho biyamiinika garanta midgeed ka aan qaala rajulu rajulki mer laa astadiicu anana ma awood qaala nabiyu nahu may kagooley la stadacta ma awoodo ma manac ma reebna hu rajulki ila lkibru kibir ma walgalma ku reebna fama rafaca huwa rajulki makuralna ha alyamina galanti ilaa fihi ilaa famihi fami rajuli rajulka afshe intikamin korwaynoa hawaamay wuriy hadeso muslimun imaamu muslim iyo wuri wa salamat ibn اlakwa radi allahu tacaala canhu ana rajulan rajul ya akala huwa rajul amin cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sheegdis iya ka ami bishimaalihi shimaali rajul rajulka biditisabalka ami sunadi lilaaliyo baab lmuxaafadati cala sunati wa aadaabiha lafadaay aadaabta lailaaliya sunadu may kumid ata ofka marki wal ama midigda kaam hadii aadaabta lailaaliy waay ma falyaxdar ladina koyas aidan yukhaalifuna can amrihi an tusiibahum fitna lankin hadda asiibti firi fitnadi lisheegay cabdilfasira fitnadi asiibti kolka mere rajulka wa rasuulka diskaami bidi kaamay faqaala nabi mere kul lan yaho aan biyaminika galanta midgeesta aan sunada saaso galan wala kaam wa shaydaan khilaafa midigda kaaan wa shaydaan abid wal kul aan biyaminika qaala rajulki may kagolay laa astadiicu ma awood rasuulka sunadiisa radi rasuulka ba amray markaas weelana fadaay kalku yani maweel laa astadiicu wel waana awoodayd ma awoodoori garanti midka bid walka midig ama ma awoodoori qaala nabiyu na may kagolay lastadacta ma awoodo wal habaari waa ku habaar la lastadacta ma awoodo saleri ma awoodo ad saleri maana habaar ma manaca mareebna hu rajulkaasoy mareebna ila lkibru lay kureebi maana galanti midgeed walka amawsha kibirlay hadalkan rasuulka lay anfiyeyin kibirlay saasan weli kibirlay kureebi ma galanta fiawaysa ka amaw awoodi laakin marki dembehe enjegdi fama rafacahu rajulki ma korweel yani wa kay ha alyada galanti ma korweelna ila fi ila fami fami rajul rajulka shay dembe mangaadna enjegdi galanti wa ma awoodo tiya kadidi ma awoodo leri ma awoodo tila kadidi sun falyaxdar aladina yukhalifuna can amrihi amri an tusiibahum fitnatu magogtimana fitna ini as fitnadi kadidi awama yureadedka muslimon sanad kolkan saasan ilaaliyo midig duwalka aan yani wa kahayn midig duwalka dhan hooblaker sunalkin sheegi sunadaas kaadaas misaado ogda nafta ilaalidola bahay suno maayo maka ama bukerigan dhiye galan midgeed malka goboda kor anjarana tanla kaamey hadina tanla weelka galanto midgeedka gobode maweela hooba erta sunada korko sunad hoob korkoyton maynagadaas sidni ninkaas siirta isku jaraaleli mana mis cadaab alimi akhirata nasiib rasul khilaaf shalidide walal wali sunelwelon bah of kali ning ab rawama yuri adidku muslimun muslim iya adidka uri alhamis alxadid alhamis marwiyon an abi cabdillahi anucman bin bashirin radi allahu taala canhuma kaala may kagolay nucman sametu dheegi rasuullahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yagulu rasuulka haalka goolaw iya dheegi latusawunna sintan oo sintan sintan sufufakum sufufdin sintan oo sintan o la yukhaalifana allahu ala iskhilaafsiyey bayna wujuhikum daadinga ilahay iskhilaafsiye boklo iyo cadaawi datinlakrid adikal mutafaqun caleyh adikana mutafaq wa sunnada la ilaaliyo lambahanye sufuufta la ekaay sufuufta kalku dadka dhonga lalaadalay maragayto hal qof laymeye imaam shireysamee lankas lilishay safku ka ilaaliyo latusawunna jamaaco isin dhong ilaalidan ilaalidan lanka of kas calaa shaksin lankas lilishay ku ilaaliyo lambahay sufuufakum sufuuftin ilaalidan oo ilaalidan oo ilaalidan mismee maaha o oh, la o oh, tamani ato koloinga lere tan i tan ti kala kudhahaysmale ini safli ilaali ini khilaafi rig wal kala meelo ma jira o oh, la yukhalifana allahu ala iskhilaafsiyay bayna wujuhikum wijiyaalkin dhaadiyo iskhilaafsiyahay mutafaqun caleyh hadiskan mutafaq a kolkan dhaadin khilaafsi lin ridna ini sufuufta la ilaaliyo dayal sufuuftaas eeda muhim yani salaada tamwelowsha hadis baha salaada tamwelowsha kumid ata la ilaaliyo hadawaaba hawlakar hadawaato intereegsane yani waa kay sabta ilaalido yalan bahalimana qofka walaalke nuglaayto ncaline nfangaline yani meel win oo oh, adibakingafalnayn qorsa inasu weelne may e maybogala nuglaato saasalan bahanya dhawa hoblkeer ogolaato mutafaqun caleyh wa fi riwaayatin limuslim riwaaya muslim sugnaati kana rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay hada yusawi huwa rasuulka simaay sufufana safyaalkan iyo sifaay samiye iyo simaayo xataa kaanama yusawi huwa nabaga simawba lamid e hataa bihaadi sufufi alkidaaxa leebiyaala kasimawba lamid eh xataa ida ra'a anabiy leeb walka sima oo kale in ekaayay si injimaayay xataa ida ra'a nabiy nabag marki aragay hataa ida ra'a nabiy nabag marki aragay anaa unobaga dacgalna fahamnay anhu an nabiy nabag heshe ku fahamni aragi ya uma bacda dalika kharaja nabiy nabaga bahi yoma maalinto bahi faqama nabiy nabo gumi hataa kaada nabiy nabog ilaa kusig an yukabira ini takbirsad kusig giblada ka eediyey takbirsad kusig fara'a nabiy nabog mergreed rajulan argi rajulkaas oo baadiyan sadru sadru rajuli rajulka hebidki habahiy argi faqaala nabiy na umurkaasa dadka kajeesaday mere ya cibaad allahi ilahiyo doomunkiisiyo cibaadallahi ya cibaadallahi ilahiyo doomunkiisiyo latusawunna sintan oo sintan sintan sufufakum safiyaalkin sintan o misme maaha la yukhalifana allahu allah ilahay iskilaafsiye bayna wujuhikum wujiyaalkin dhadiyo iskilaafsiye sa rasulka eli sala lahu alay slam nadil ilaaliyo muxaafadatu suna wa aadaabiha wa ya hadis natusiya wali suna lakingasheeg wel lakeer bes ilaalido lambahanya iniga namrinisheekwed imaamna dhibtoona wareeji yani sufufta sekaayoshe moobal barato lakinsheeg beska camal fal kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam yusali huwa yusawi huwa rasulka simaay sufuf anasafiyaalkan iyo sifaay xata kaanama yusawihuwa nabag simawba a biha bisufufi algidaha leebabka simawba lamide mana gidahga maylare lango jimaysano taame ho yani wa kay iwijaajigo lah walban lahayne tooson alwaaha tooson oo sufotasalanka jijimaayo oo kale taasaan simaayo hadda alwaahadi tooson ayti oo rasuulka sala allahu alay salam gamoa aadaay kasimaay lalahay waab lambakin diyaar siyey walkin rinjibalakin rinjibalkinkadhejiyey gamonki waljimaaye wa kutubalakin diyaari kolka yeedile iribta saara koonausa yeedi bes leekaaw iribta saar yani leekaawlilemisfarnya saar walaagi dhan diyaar baking meel hadawti yani inta katooseeda raasma leh rasuulka sala allahu alayh wasalam rasul masaajije mahayni ara layhay bese aradaas e ta yani wa waana simaay subuntali simaay mana haddana walaagi oo nadaamsinyin hadda simawk hadda lawaasinyi mana sunada kana ma yusawihi wa rasuulka simawba lamida biha bilgidaaxi yani biha bisufufi algidaha leebab kasimawga lamid leeb ah soo kasima oo kale lamid sinsimaayo ah. xata ida raa nabiy gee koob wela bara wela saas wela kolkama dadki barade markis eri xata ida raa nabiy nawa marki aragay ana unoba ga dacgalna dad fahimnaa fahmnay anhu ani nabi nabiga she kufahmni aragi ye uma kharaja nabiy kalkun fahmeeni saray bahay ye uma kharaja nabiy nabag min albayta kubahi yawman fi yoomin maalinto gurushe kubahi fagama nabiy nabag misl markiba gumi walba toosine xata kaada nabiy nabag ilaa kusima yaqumi hataa kaada nabiy nabag inti kusiga an yukabira ini takbiirsad kusiga allahu akbar ini ar er kusiga markaasa fara nabiy nauma argay rajulan rajul i aragi giblada ba afsha eediyey arigisle manaa allahu akbar an ari giblada afshaedibua reedkasoy rasuulka sala allahu alayhi wasalam min khasaa'isihi may kumid aha gidaala wal ku argaaya lere sudhor walan ku argaay gidaalna walan ku argaay besu soo kolku allahu akbar erley iyo reedku may ku argay lan subuftiki jaro o walaa gebisi habahay dadkaa ku dhaabahay faraa nabiy nobo ma ergay rajulan aragi rajulkaasoo baadiyan sadruhu sadru rajul rajulka hebasiy yani hafuli baadiyan aahiran hadaahira sadruhu sadru rajul rajulka hebasiy binaanka ha hadaahir besku wareegsaday islaamnimafirinaatila waa faqaal nabiy nabo markaasa dadki dhon la hadli rasuulka cadigis sala allahu alayhi wasalam may haytay hadii lanko saarto kumid walku arago dadka dhonga la hadli jari hadi hibilow meerne meeray cibaad allahi dadka dhonga la hadlay cibaad allahi ya cibaad allahi ilahay adoomunkiisiyo latusawuna sintan oo sintan sufufakom sufuftin sintan oo sintan oo sintan o misme maaha la yuhalifana allahu ala iskhilaafiyey bayna wujuhikum bayna qulubikum qulubtin dhadiyo iskhilaafiyey bakliyo cadaawiyodo yada tinkiride wa kalku sitaasan dhino sufufti lekaayon bahay asadis alxadis sadis an abi musa radi allahu taala anhu qala abi musa may ka golay ikhtaraga beytun bed ya gubdi bilmadinati fi lmadinati ya guri cala ahli ahlilbeyt bedka helshe lagubdi min aleyli bacd aleil aminka bacdi shay falama xudita rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay markilin sheekoyay bishanihim shani ahli bishanihim shani ahli ehelki shanisholin sheegaya qaala nabiy na umay ka goray ina hadihi naara naartan tan e caduwun odow yalakum isinsinhaati faidaa nimtum hadii sinhundurtan fadfiu damiyaha annaara cankum isinhagin isku damiya mutafaqun caleyh an abi musa alashcari radi allahu taala anu qaal abu musa may goray ixtaraga may gubday baytun gurugo bilmadinati fi lmadina madina dhadiya gurigo kayaaliya gubdi cala ahli ahlilbeyti beedka helshay korsha wala gubdi dadki oo kajiraan ala gubday sidi kala dhamaada min allayli bacda leyl aminka bacda shay falama falama xudita rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay markii lin sheekoyey yani bishanihim shani ahli ehelkaasoy shaanisho lin sheegi dada oo ku minsho la gubdi marki rasuulka lera lin sheegaya qaala nabiy nawa meeray khudbad dadka injeediya meeray ina hadihi tan ayuha naasu dadow ina hadihi tan anaara dabkan e caduwan odow yalakum isinsinhaati dabka odowa singayi odowa singhaadi wa ina hadihi tanti anaar annaaru yudakar wayuanas yalare damirka adila ishaarada hada hadihi ishaara bilangalka naga marna migalalkuwele marna bilan yani wa ka ina hadihi tan anaara naartan e caduwan odow yalakum isinsinhaati waay naartan odowa singata e fa nimtum hadii sin unduraw doontaan fa aradtum annawma hundurma hadii doontaan intiisi hundurna fadfi u damiya ha anaara naarta damiya dabkiisi faylan duuga faanusina damiya cankum isingakin isku damiya waay muttafaqun caley xadiiskana muttafaq waay oo mayli sheegay fadi yani waktigii hore may jara jaray oo fadilan oo faanustan oo hada lishinsidahay oo dhaladan ka dhex jarto nadaansanoo ladamiya lagaabiya mahayn waktidaas may jara jartay yani fadil on fadiliya binaanka yaal faanus oo fadiliya binaanka yaalo jara jarti bes fadiliya jir gobdiyalari jidi derbigya kada jisidiya gabalki kahoogdi kahoogdi mana kalkun fadil binaanka yaali waktigaas damyatresaaso mana asrigaas adi zamanka hadila rog fanusoob shidanti yani fanusulusu dami nafsiya e faylatile laakin howlan damina la gaabiyo yani wa kay masalan biye tang may buahan wal hukumadahayo hukumao saase misnalki oo kal shidanyi waa kay meela ka jaran walaka deerawna eh laakin waktigaas may jartay fanuso fadiliya binaanka jartiya jara jarti oo reers yani saas oo kale oo godoonta masijir kolejadi mufsidkaas usuna saas oo kale wala laaya jire kalku saas oo lakaobsadar isku dam yaalileymanah ina hadi naara caduwan wadowya lakum singaasi faidaa nintum hadii singun diraasan fadfiyu damyaha anaara cankum isin isku damya mutafakun aleyh saabi alhadisu saabi marwiyun canhu can abi musa abi musa alashari mayl kuriyey qaala abu musa ninka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may goolay ina masala ma aladigi masal shay acsani allahu ilahi hailbiyay bibima man haylibi min alhuda hanun walcilmi wa min alcilmi cilme kamathali kaysin kasifati kaysin mandar oo kaliya limiday asaaba huwa keeska soy asiibay arlan arla asiibi fakanat may haatay minha min alardi ardiyashe daa'ifatun didcatun gabliya haati daa'ifadaasoo yani dayibatun wanaagsan arasan eh qabilat hiya daa'ifadii aqbalay almaa biyoogi roobki aqbali faambatat hiya gidcidi yeedahayka bidi alkalaasa bidi walcushba s goyon ya fara badan wa kana minha min alardi aradi may kumid haaday ajaadibu sahyaala saahiyaala kumid haadi waray waray saahiyaala kumid haadi amsakat ilmaa biyo gobotay amsakat hiya ajaadibtaas gobotay ilmaa biyo goboti fanafaca allahu ilahay anfacay biha bilajaadibi annaasa dadka ka anfaci fasharibuu dhamen minha min alajaadibi sahda sahida sahidaasi wartaasay jebi ku dhameen yani wasag oo waraabsadeen oo wazaracu beerashoon abuurade waasaaba huwa keeski asiibey daaifatan dhiibi asiibi daaifadaas oo mina min alardi kumide daaifadaas oo raakes inama inkalmahane hiya daaifadiede gicaanun sibsib waay laa tumsikun gobdaan ma ambiyin gobdaan walaa tumbitun daliisiyaan kala angeesan daliidisiyaan fadalika almadkuuru madkuurkas kaase man gofsifidis oo kel waay fagwa huwa man kafaamay fi diin illahi tacaala ilahay diintis fahmi wanafaca alla anfacay humanka ka anfacay bimagi ka anfacay nafacni alahu bactani alahu ilahi hailibi bima mag hailibi faclima huwa manki baraday wacalama huwa manki baray annaasa wamahalu mangof sifidis waay wasifatu mangof sifidis waay lam yarfac inin korweene bidalika almadkuuri malkuurkaas kaas ra'san mad inin korween walam yakbal huwa mankan akbalne huda lah allah nunshin akban aladi hudagi ursiltu an hailidribi bilhuda hanuunka lailadirinbal mutafaq aley ay yani saas hadis alxadiث saabicu xadiiski todobaad marwiy canhu can abi musa mayl kuriya e gaal abi musa nika gool qala rasuul lahi sala الlahu alyhi wasalam ilahi rasulka may ka goolay ina matala ma ina sifata ma aladigi sifidis bacasani allahu ilaahay ha ilbi bihi bima maag ilaahay ha ilbi oo min alhuda hanuun e wlcilmi wa min alcilmi e sifidii kamathali kaytin ka sifati kaytin mandar oo kale waaye rasuulka sala allahu alay wasalam roob oo simadukakooy oo kale ye qur-aanki iyo waxyigi samaawiyu sida roobka samaawingay oo kale ye samaawi e simadonkakooy kalkun dadkan wala anfaca mayba wal samaai iyo samaawi ele anface kalku maera rasuulka tilmaamahay si dadka walka fahmaan si dadka walka fahmaan rasuulka tusaale ay jari dadkas wal ooyo kasaayana walanka tilmaamey rasuulka xikmadiis may haaye yani si dadka walang fahman tusaale sii jari sii sada lamida tusadumka saasana san sa lamida tusaari jari kolka mere rasuulka sala allahu alayhi wasalam walaan ilaahi ilbi hanun e ho cilme e e. may lamidayna koob simidaa kudegi oo kale oobka simidooba kudhihi dhulka sen anfacew dhulki ay kalku yani waxyadii qur-aanki qur-aankia roob oo kale kishibahay dhulkina unili nishibahay mana dadka dhulki oo kale rooba korsha koobada dhulki rooba koobada kalkun dadki may bua ahaan waxyigii dadkuma insaamoye ka intifaace dadkoona walbo digbalaynan siyaayag maha roobkina saasusun roobki dulki hakadiye dulkofayleya rasang eesaha biye walka noolade meeloniyen eesi walmaa biyaaso laakin biyo dadan gobdaasyen walka noolade faylatile faniyen may buahan shiis tirsib waaha biyoogi yani gulgulaay walma kabahaaw enjego manaa biyoogi walba mantaraw dadkana saasa shaliynguliyed manaa ina masala ma aladigi masal shay bacani allahu ilahi elbiya bihin bima maag haylibi min alhuda hanung walcilmi wa min alcilmi e kamasali kaysin ka sifati kaysin mandar oo kal waay asaaba huwa kayskas mandarkaas asiibay arlan arla asiibi fakanat may bahaatay minha min alarli aridi heshe may ku ahaatay daa'ifatun gidcatun gabal iya ku ahaati aridi naftiya shalgirsuma kaskina saasa shalay ilan dadki on dhulkureer ku abure daaifiya haati wa daa'ifadaas oo dayibatun qabilat hiya daaifidi dhulki sugahay agbali almaa roobki agbali biyoogi agbali dhulki dhanjiida agbali faambatat hiya aradi eedahati hadida gidcidi eedahati alkala es enjegan iyo walcushba es uyin alkasira far badan yabidiyo kalaaga mana annabt radbo walyaabis lamad balang isticmaale walcushbu namayle lang isticmaale annabt radbu fahuwa min dikri lkhaasi bacda alcaami yurid khaasa koosli sheegi bacda alcaam an bacdish alkala hoobleer guyaneegna kala walere enjegneegna kala walere alcushba hoobleeron kan guyunla kalkan alcushba oo guyaneegi khaaska hayali sheegi bacd alcaam kalaagi caam tahay bacdisheegi sheegi min dikri khaasi bacd alcaam yureed kalaaga caame guyun iyo na enjegan bagale cushbagna maylay khaaskiya kan guyun fambatad fambatad hiya yani may badalide yani daaifidi alkala esguyun o enjegan lamadaba walcushba esiya dariibi cushbagaas alkadiira fara badan taaso arlafayle nagasiyo taas kolku misaalshe may nagday tanganinsoodoo yani misaalshe si boosek sheeganatan sd sd sd misal sd misal iyo mumasal show misal i mumasal yelere wala misal i mumasal wa misalki helmi mumasal shenu sinisheeno doon wa kana minha min alarli aridi heshe may ku ahaadeena ajaadibu yani sahayaala gabal onayo yani bi degaayan a ay ajaadibu saaya saaxyaala saaxyaalayi ahaadeen reer dooy kolay saaxi walaasatay yani waa kay saaxyaalayi ahaadeen reeradablan waray waray i saas oo kale kasaayo yani wakana may ba ahaaday minha meel bi galawlay od mana wakana minhaa min alardi aridi heshe mayba ku ahaaday ajaadibu yani saaxyaaliya ku ahaadeen amsakad hiya ajaadibtiede gobotay waray waraytaas almaa bigobasi miyogireesi mana marujiyaas reebas fanafaca allahu ilahayna anfacay biha bilajaadibi ajaadibtiyadahayti ala ka anfacay annaasa dadka ka anfacay may weli fasharibuu dhamen minha min alajaadibi ajaadibti jaraanku dhaan sadaan dhamaaya wasagoo waraabsadeena maashi mawaashiyahum maashiyaalshona waraabsadeen heelasho wazaracuu abuuradeena beerashona ka abuuradeen wa waasaaba huwa madarki ma asiibey daa'ifatan gidcatan gabal minha min alardi aridi kumideyasid daaifadaasoo ukraa kale inama inkalmahane hiya daaifadiede gicaanun sibsib waay gobolkii roobka kubudi shiidalow guur ew sibsib ew mirba manaafa roobkii walba mantaraw laa tumsiku hiya gidcidi eedahasima gobdaas daaifidi eedahasi laa tumsiku hiya daaifidi eedahasima gobdaas o ma ambinama gobdaas walaa tumbitu maana dhaliyaaso kalaan geesna ma madhaliyaaso yani fadalika kolka mamaasalkiakan fadalika almadkuur madkuurkaas kaas e mahalu man of sifadiis oo kale wa sifatu man of sifadiis oo kale wa faquha huwa manka kasay fi diin illahi tacaala ilahay diin shay kasi wa ilahay diintiis bardi wanafaca alla anfacay hu mankaasay ka anfacay bimaagi ka anfacay wanafaca huwa alla anfacay hu mankaasoy anfacay bimaagi ka anfacay bacataniyalahu ilahi hailbi bi ka anfacay kaas ma yaale miaalki hor yan yaal kamatali kaysin asaaba ardan fakanat minha daa'ifatn dayiba faqabilat lmaa haye yeedi horta agbali horta biyoogi yeegi anface dhulki horta biyoogi anface haye hadan faaidi kalen fambatat alkalaa wlcushba dadkan an faaidooyti ogmay facalima baraday wacallama bari usigi horta wala ilaahay onayo yani hadiji yaag ilaahay ka anfaci diinti fahmi bardi dadkana bari mana bal almay limid arlo oo oh, roobka oh, arasan aho eh, roob dhaway iyoogi dhon jiiday heesiyo oh, nacfaa biiday taas oo kale limid ayo lanka diinta ilaahay fahmow oo caalimka cilmiga leho cilmo baradaw oo haddan markiis cilmigii barada usulka intifaaca ka camal falaw wacallama gayrahu keyrkayna barow mana haye kan mithaalko kolku mitha mumaasal waay kan may mumaasalan eya ha fa kanat minha daaifatun tayibatun qabilat ilmaa fanka fambatat ilkala walcusba lkairu wa minha ajadibu amsakat ilmaa fanafaca allahu biha annaasa fasharibo minha wasako wazaracu taasniyen mithaalu mumasalshe magunyi mumasalshe tanyede magunyi mumasalshe may bu aha man calima wacallama walam yacmal kaasumana man calima horta cilmi bardius wacallama غeyr shayna cilmi bari laakin walam yacmal maka camal falna wa masalan saaso langa cilmi bardi cilmigi sugahay yani waa kay bardi hadina dada sii bari usuna maka camal falno arada nga dhamidaas ajaanib hadda fiiri dhulkiyo saahay mise warti oo kale biyogi gobodki horto dadka la gobodki markaas fanafaca allahu biha jeebiya ilahay may ka anfaci annaas cilmigiisa bardiya dadki deersiye fa sharibu dadkila dhamahayan us walba mantara minha wasagoo waraabsadeen wazarac waliley mana aradi wako may nagday wicaa lcilmi cilmo weel ang nagdi cilmi weel ang nagdi cilmo weel shaylay weellay bes walkel weelki dhigidkel masameya isticmaal masameya walaagya dadanhaay cilmiga dadanhaay dadka bare yani saaso man calima wacallama walam yacmal taaso mumaasal shay noomagun misaalka waaba awaani ajaadib taasa mumaasal shay noomagun tansadahad misaal shakninyaanabo وaصاaبa طaئفaة minha kra inama hiya gican tamil laa tumsiku maan walaa tumbitu misalsha wako وamaثal man of masalsha sifidis wa وaصفatu man of sifidis wa lam ya lam yarfac inin kor weelne bidalika اlmadkuri bima bacatani alahuwa walian ilahi ilbib inin kor weelne saasan mad inin kor weel markooba diintin agban gaalki um. walam yakbal an agbalne huda lahi isla jaran orsilto an lahayladiri bi bilhuda hanuunka an lahayladiri agbal kaasna masuna misal shati hadilay wa oo inama hiya bicaanun tililahay arno sibsibe shidalow laa tumsiku maan walaa tumbitu kalaan taasu masala tanu gaalki oo kale cilmidii madoman korwelaw marumaysan wal ilahi anunshihay ma agbalaw oo rasuulka hadladiri ma agbalaw suna gaalki tan yeede mutafaqun caleyh xadiiskuna mutafaq waay fabuha ilami kolka may bu mafhumka may buaha adilka lankumaraadaw may lan bahanya tan onayawlilay yani mahalu man fagha fi diin illahi tacaala wanafacahu bima bima bacahani allahu bihi facalima wacalama lan bahanya hay facalima cilmo bardi horta wacalama waana ilahay ba ka anfacay wanafacahu ba oo daan laha eri kusuna kacamal fali taasa lan bahanya mana cilmiga la barado waana lakacamal falo dadkana lan deersi mana yani mutafaqun aleyh adilkana mutafaq way fabuha bilamil aaf yalafi aafka godke lafi fabuha cala lmashhuuri in jarayna cala lqawl lmashhuur kool mashhuur ya kadar hadi kadareersanood wakiila may kala reere bikasri guriya may laakriye bikasriha kasri lkaafi kaafta kasrioshe fakiha le ey saara huwa manka haaday fakiha hoob laakriyo ey saara huwa manka haaday fakiha ki kasmayslay walbari haadi saasa nakdaas fakiha ole asaami asaamin walxadisu saamin xadiiska siyedaad marwiyon an jaabirin radi allahu taala anhu qala jaabir may kagolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagolay maali sifati an sifaday wamahalukum wasifatukum isin sifidin ka maali rajulin ka sifati rajulin rajul tilmaantis oo kal a rajulkaas oo awgad hawa rajul kuriyay naara naarori fajacala gudgalay aljanadi aljanaadibu en baaliyaali iwalfaraashu yani faraashka gukadalaanka gugudgaleen yagacna ini hoobadaayaan fiha fi naari kahoobadaayaan wahuwa rajulkina yadubu reeba huna janaajibti reebow kadlaanki o neefgarishati reebo anha ani naari kureebo waana anina taas oo kale anina waana anina akhidon gobode bixujazikum gundihiryaalkin iyo gobode gundirkin ani naari naarta ku gobode galenyasan lahaa waantum isina tafalatuna oo fakdaasan min yadaya lamaday ganyaada kubataan galan fadaysan naarta sawamayure wadeedka muslimon muslim iyo wadeedka weriwa asaminu ee sidii lay ahan rasuulka sala allahu alayh wasalam eedanka dadaalay daskasi waliyo unfahma tusaalehan gaalada jari asamin an jaabirin radi allahu tacala anhu gaala jaabir may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may golay matalii sifatii ana tilmaantay rasuulullahi ahaa ana tilmaantay wa matalkum wasifatukum isin sifidi ka matali rajulin ka sifati rajulin rajul tilmaantis oo kale waay rajulkaas oo huwa rajulka horiyay naaran dabhuri aman roob eska dabhuri fajacala gudugalay aljanaadibu ludaayaalki jaraasi mana kadlaamyaalki a aljanadibta weltan hortan damben embaala kuel fajacala gudgaleeno aljanadibu aljanadib naxw ljaradi ludaay walfiraashu wahay walfaraashu walfaraashi oo kal wal lamadiyo binisdain la mid haanay ayayaan lay walna nool lay fajacala gudgaleeno aljanadibu yani wa kay ha akadlaamyaalki gudgaleen walfaraashu embaaliyaalki gudgaleen yagacna ini dhihayan gudgaleen fiha fi naari naarti kisha kahobdaan gudugalen wahuwa rajulku sugeena yadubu reebaw yamnacu manciyaayo reebaw e yadfacu wayamnacu le reebaw huna janaadibti farashti reebaw embaaliyaalki anaani naari ku reebaw saas oo kaliya ani isinba eningari rasuulka sala allahu alayh wasalam isin daski oo embaaliyaalki oo kale etin anina lankaas embaaliyaalkas dabka kureeba oo kale ahaw waana ana aakidunki gobda wa aha bixujazikum gundihdiyaalkin ya gobde xujaz may lera jamcu xujatin xujaz laka jami xujatin xujaz yani macid lizaari sub horkaindi kaa firsa yani macwista makaan hilowshe wasaraawil sirwaalka makaan hilowshe wa meelon gundiyaal gundiirkin red waana ana aakidon ki gobda wa ahaa bixujazikum gundihiriyaalkin iya gobde meelo gunduga kilaasaan iya gobde yani naar naarasaysin ka gobde naartan galen yasan laa oo walaaga sadi samaytan naarala gale in samayte haan sameeya naarta kubadbaadsan lasan lahaanin waanta misinga tafalatuna fokdaasan min yadaya lamada kanyaadana sinkareebay ya e, o kafokdaasan ali rasuulka sala allahu alayh wasalam rawa ma yura adisku muslimun wljanaadibu macnaahu naxw ljaraadi ludaay walilamid aw ahay ama naxw ljaraadi kadlaan walilamid aw walfaraashi embaalo walilamid ee janaadib lerewa hada kan ye alhuwa lmacrufu ki macruufa e aladi kaasoo hada kan oo janaadibka e mana hada kan oo janaajibka ho jaraadka ho faraashke huwa hada kan may almacrufu kilakasaayo aladi ki hu yagacu dhiyaayo fi naari naarta koogda macrufuha walxujazu xujas may leray jamcu xujazatin gundihir lajamciyay xujaz gundihiryaala lka jamci wa wahiya xujizatin may leray mufradka macnaada mufrad oo bas jamc bardaase wahiya xujizada may leray macbid lizaari oos gundiga markaan hirowshay wasaraawili macbid saraawili sirwaalka markaan hirowshay kaasa ujiz mndhir mndhiryaali jamcawri ataasi aladisu taasi marwiyon anhu an marwiyon anhu an jaabirin waylguriya ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam amara nabiy nabag ma maray bilcamlilasaabi falnyaleefookoodi amray wasaafati bilcamlisaafati org saankalaleefi amray waqaala nabiy naumay kagole inakum isin laa tadruuna maoshidin fi ayiha ay ladcimati adcimada tika e albarakatu barakada kusugunta maoshidin awaama yure adedkumusugo baraka la ihahdiya kalku ana rasuul lahi sala lahu alayه salam amara rasulka ma amri bilacqi asaabici arnya laleefokoodi amri arnya markin gurug laam lalaleefor imanjilkagudirtirne landhigne lalaleef arnya wari ka yaalan wasaxfati wa bilacqi saxfati hooridi maruubiyawshi amri rasulka hooridi lamaruubiyaan wari ka yaal lamaruubiyob la dhamaayo dhaslan kutabahay sifaylilang maroobe waqaala nabiyuna may kagoolay may weelay kolkun wala saasan weelay lima amar oo rasuulka kubahi to sala lahu alayhi wasalam itibaac way rasuulka dad amri ay saasu manka tan kalena rasuulka nin ciloy mere wala saasan welo may jaree baraki dacaamka kadigaasay barakadaasa lafade barakadaasa la raadi kolku barakadii farnyaad lilefahay taanka yaalanga ka jarte me tan dulkadiasalku dabgalaa ka jarte me tan hoorud lamarugiya ka jarte me mal barakadaasa la raadiya imam guridab kaerahadi me mana amara anabiy amara anabiyu sala allahu alayhi wasalam oo malangaabu welo gofkun kange hanunay farnyaasha yani marugiyahay hoorudum sifaylen tirtirhay sidee walaa ka yaraadeen may malangaabu garaa lilay mana sunada ira sidaas bes ooban gurig dhaka yani wa kay masala yani wa kay koo dhamaado maha hoorida tirtirdaas habad habad ka kareebi me wal wal marubiye hadii kalena farnya sifaylel marubiye liy ma waa kafiriya haye oy hanula yani marubsida hayte wala galaanjado lakin kadare ki yaraadena saasme mana ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam amara nabiyuna uma amaray bilacdi asaabici farnyali leefowkoodi amari wasaxfati wa bilacdi saxfati hooridi ama saxanki marubiya shay amari وaqal نabiy nahu markaasa marki amri bacdisha may amaray makakaaftoomna nin sheegay cilada ka jar وaqal nabiy nahu may kagool shayga sidi absharcad shaygan weel hoob lakeer oo laka amar ada weelaslay xikmada ka jarta ogaaw misan ogaatoy weelaslay sidi aba untun tukoy gagadan tukoy la tukadaaslay maylin lajeed meeraas mana odoon et walaan weel markan weelas walaan dhaafan weeloy markan ha xikmada ka jart maylin kureebi meeraas kureebtoomas besudilay mana odoon etaas kolkan hadii cilo ogaat hadii ogaan datiyob hadda ciladii rasuulka nin sheegi sala lahu alayhi wasalam wagala nabi ho nin sheeg cilada nin sheega banedhon amarkaasay lufri lahay bes wagala nabi naomay gole inakum isin may wera inakum isin laa tadruna booshiidin eri fi ayiha ayil acimati dacaamiyaalka tika eh tan oonay oo farnyakyaal tan hoorudlakumarugyahay dacaamiyaalkas tika eh albarakatu barakadka jarta mooshiidin eri barakadaas la raadiy rawa muslim muslim ya wadika nuuriya wafi riwaayati nawri muslim ida waqacati lukmatu axadikum aadkin kuuski hadi dhiido kuuski hori kudhiiwa falyakudi gaadoyha lugmatay gaadoy falyumidhi zuuliyoy ma walaagi kana huwa maaghaday biha calayha lugmada korshehaadi min adag wasakihi zuuliyoy walzuulsumahoobeni zuuliyoy walyakuli amoy ha alugmata reedi amoy walaa yada ay kutabnay ha alugmata kuuski lishaydaan shaydaan ay kutabnay walaa yamsax huwa ahadki ay masaxnay yadaw yada lahad ahadki galantis bilmindili safileetay kamasaxnay hataa yalcag anti kulilefaaw asaabi asaabi alhad hadka farnyaasha kuli leefa may wali fainaw shani laa yadri mog fi ayi tacaamihi lamirki hodhay yani yani wa kay fi ayi haalay hayt hodhay wa ko fi ayiha ay adcimati yahk jamcini tana sidi la fi ayi tacaami tacaami lahad haadka dhacanshaytika e albarakatu barakati jarta moog wa qaala anabiy wafi riwaayati lah limuslim le qaala nabiy naunay kole idaa waqacat lugmatu axadikum kookin kuusi hadi dhiyo yani falyaakudi gaadoy ha lugmadaas diidi ba higaadoy falyumid hizuuliyoy min alimaabati falyazul falyabcud hifoga hidher maa walaagi hizuuliyoy kana huwa maagahaaday biha calayha kuusu korshay wali wasaki saaran min adan wasakay kuzuuliyoy walsulsuma hoogayn dhigmaayahin dhigoy hizuuliyoy reed wal yaakul hiaamoy ha anlugmatago lugmadiyaade hiyaamoy walaa yadaa ku tabnay ha anlugmata kuus kasoy oo isku dhi ay ku tabnay lishaydaan shaydaan ay ku tabnay wa kutub inaad huhoobido bariski oo kastayo yani huhoobid malagol rereebtolan baahan oo oh, man awalkood iyon walidhi haabido antolin baahi walaa yadaci kutabnay ha luqmata lishaydani shaydan ay kutabnay hoob oh, lakutaba maynagda shaydan lakutabi si ame an kutabta shaydan in kutabta walaa yamsax huwa ahadki ay masaxnay yadahu yad lahad ahadka galantiis farnyaasha ay masaxnay ay asaabica yadi galantiis farnyaasha ay masaxnay bilmindili sifilet yani shukumaangay kamasaxnay aftir ay kamasaxnay xataa yalcaga huwa manka ahad kusuge inti kulile fa asaabica farnyaashay kumarubiya kula leefaw may weli rasulka cilooy walalang la leefaw may dacaamtilan shireediyeme fa inahu shaniye laa yadri huwa axadka ma aha maog fi ayi dacaami dacaamil ahad ahadka dacaamshekik albarakatu barakadka jartun ogwa wa fi riwaayatin lahu limuslim ina shaydaan shaydaan yaxduru huwa shaydaan ya xaadire axadakum kokin ankooye xaadire cinda kuli shay shay kas agdis ankooye wa min shani shani ahadi hadka shuun min shuunihi shuuni lahad ahadka shaniyaal shay kumide eh xataa yaxdura shaydan hatandi kuxaadiro hu e waa kay e axadkin kuxaadir cinda dacami dacmi aad aadka dacam sheegdisun kuxaadir ereer kalkun wali dhiyor suges i wali bismillahi lang erni walaagasafisresun fa idaa sakadat dhiido min axadikum aadkin heshay lugmatu kusu dhiido falyum dizuliya ma walaagi kana biha calayha lugmada korshay haadi min adan wasaka falyakul yaamoy halaa lugmata walaa yada ay kutabnay alugmata lishaydaan shaydaan ayn kutabnay wa godow oo unang argaan rasulka ni sheegay sala allahu alayhi wasalam aylankaasay walbasaskuanl bismillah inilaakriyo bismillahi lesubanisheeni doon haddana yani silika difaaca lahay wala dhihi dong laha kaas ya wafi riwaayatin law limuslimina shaydaan shaydaan ya yaxdurahua shaydaan haadire axadakum kooking an haadire cinda kuli shayin shay kasta dis an haadire hool kasta adgobdaas shaygaas min shani shani lahad ha e min shuunihi shuuni lahad haadka shani hal shay kumide xataa yaxdura huwa shaydaan inti ku haadirayo hu axadakum kooking an haadiro cinda dacami dacami lahadi aadka daam sharkisan haadiraw hataa marki wal amaskinkoy haadrelil fa idaa sakadat hadi dhiido min axadikum axadkin heshe ku dhiido aldhugmatu kuus ku dhiido falyumid huwa ahadki hizuuliyoy yani wa kay masala ma aladigi hizuuliyoy kana huwa maagaaday biha alayha cala lugmati kuuska korshay walisaaran hizuuliyoy min adan wasaqe falyakul yaamoy ha alugmata yaamoy walaa yada in kutabnay ha lugmata lugmadeeda in kutabnay lishaydani shaydan ain kutabnay lilay lugmadeede igaado hizuuliyoy alcashir alxadis alcashir an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala cabdlahi bin cabas may ka goolay kama rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul sheefina dhaadaan gumi bimawcidatin wacdiya lagumi faqaala nabiyuna may ka goolay ya ayuha naasu dado kuwanho inakum isin maxshuruuna kula kulmiya yatin ila llahi taala ilahay lisin kulmiye hufatan haal isinku one koblan e curatan haal isinku baawon gurlan haal isinku yugab e wadaliilum daliil may bua kama ahay kama sidi bada'naa nong abuurnay awala halgin abuuras awalkeedu nang abilawni oo kaliye nuciidu nagaaneer ilahay hu insaanki nagaan wacdan wacda lahu ilahay yobooxi wacdan yobooxa y yobooxi wacdigaasoo calayna korkaan hadi ina una kuna un may bahaneer ilahay faacilina ku falaw yahaan alaa hooyaay wa ina awala alkhalaa'iqi halgiyaalka kan horeeyo yuksana marsasiya yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama ibrahimu alayhi salaam sala allahu alayhi wasalam waay alaa hooyaay wa inahu shaniye sayujaaw birijaalin rijaal yalalakoy doon rijaalsoo min umati fayukadu rijaal bihim birijaalihim gobdodon data shimaal jihata shimaal fagulan mere ya rabi rabihayo asxaabi haulaai asxaabi fayugaalo limaylingada inaka laa tadri moshidi ma walaag adadua dirshen bacdaka bacdiga fagulan in may kagolay kama gaal alcabdo odoonki asaari usubnaay sidi kagoli okel wakunton may bahaday calayhim korkood ihaadi shahiidan ki xaadira ihaadi maadumta inana daaim haday fihim dhahdi ilaa العزيز alcaziz laakim ilaalkudeer fayugaalo limaylingada inahum ina haulaai kuwan on adadaan kasi jarti lam yazaalu mazulna murtadiina nagadaayan calaa acbaabihim irabiyaalkooda nagadaayan mundu waktidaa kubilaaw faaragtaada faarugday hum ladinkan faarugday mutafakun caleyh guran macnaahu ayra maftunina kuli birooyin haynwa alcaashir alxadis alcaashir an ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala ibnu cabaas may kagooray gama fina dhahdan iya rasuul llahi gumay sala allahu alayh wasalam bimawcidatin wacdiya lagumay faqaala almustafa sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulka may kagooray ya ayuha naasu dadaw kuwan ho inakum isin maxshuruuna kulu kulmi dooniyatin ilalahi taala ilahay lasin kulmiye xufatan halasin ku kooblaan e man laa yakunu cala rijley shay ma leray waldabola unlahan kooblaan e tinga lasun kulmiye curatan halasin kugaan jamcu caarin caarin lijamic curaas man laa yakunu cala jasadi thawban wa kuran halasin ku yugab e wahuwa laglufu yugabki wa kayru maktuninka ilibroy mahane yani guratan curatan gurlan halasin ku yugab e lasun kulmiye wa kama badana yani wa kay qaala lahu taala ilahay may ka goolay kama sidi badana anun bilawnay awala kalgin aburus ogulkeed un bilawnaya nuciidu naganu insaanki wacdan yaboox yahaadi haadi calayna korkaaniyo yawoo haadi ina una kuna may bahaanay faacilina ku falaw yeena alaa hoyaay wa ina awala alkhalaaigi halgiyaalka kan horeeyo yuksaa huwa ogulku sugee lamarsisiya yawma alqiyaama daska dharaantiya baayana lanka kowta dharasiya yawma alqiyaama fi yawma alqiyaama ibrahimu nabiy llahi ibrahim waay sala allahu alayhi wasalam alaa hoyaay oo maylan abaalgudeyo yani wa kay tawxiidki sulajehray oo qoomshayd hadis oo tawxiidki sheegay sanameedi burburiyay daraadiye marki dem darka lakusiibay oo daalika ridi hay dabki lakaridaay daraadiye ilahi abaal gode kusi darasiya waay yani alaa hooyahay langawridise daskurinjelahay kolka reed yani saase ta ridi ilahay dartisan kusiibay dablaka ridi mana tiyadahay ta ilahi abaal guday ko kusi darasiya waay alaa hooyahay wa inahu shaniye sayujaa ma lalakoi doon birijaalin alalakoi doon rijaalaso min umati umaday kumide oo dadki geedki an ogaay dadkaylan ahaayen an ogaay dadkaasa lisheene wari rasuulka fa yuukad walgobde bihim birijaali rijaal yohayala gobde daata shimaali jihata shimaal binigbideed naartaesheli ningaamiyo malaaigda jiida suwa xoolkani darki darkiana roogi inkoenga faday yoon walku laabay dhinikanaleng laabe faagulan may kagoole ya rabbi rabihayo asxaabi haulaai asxaabi an asaabtay bahaeno sidew fayugaalu limaylingara inaka ad laa tadri anta nabilahi muhamed o moshidi ma walaagi axdau ihodirsiyen bacdaka ado bacdiga khilaafa sameyna walyadirsiyen makorgabto faagulu anin may kagoole reed kama qaal alcabd adoonki sidi kagoli abdigaas oo taali subna sidi kagoli oo kale ahi yani sidi kagoli oo kale ahaade nabilahi wakunton may bahaadey shahiidanki markhaati kacaw aleyhim korkood markhaati kacaw haadi maa dumtu in daaim haada fihin hariyo daaim haadi a ilaa gawli golilahi taala ilahi gol shintilkudeer allahas alcaziizu haalib alxakim xikmatan ila milkudeer fa yuqaalu limaylingarey inahum ina haulaahi lam yazaalu muzulna murtadiina nagdaayan calaa acdaabihim irbiyaalkooda nagdaayan murtad diinta kutawayan muzulnahan didaalkaridaawen wa mundu ikhtilaa kubilaa faaragtaada faarugay ladinkas way faarugti kalkun khilaafa suna iya saasu dhaldaasa liley khilaaf suna ala istilaaliye ya ahay xadiidka tusiyey mutafakun aleyh gurlan macnaahu kayra maftunin harin kula biroy keyrkoodi alxadi cashara hadidki tumi kowad an abi saciidin cabdllahi bin mukafar radi allahu taala anhu qaala may kugolay cabdillaahi naha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may reebay can ilxadfi shid fanjiilka mawshay reebi waqaala nabiy may kugolay inahu in alxadfa shid fanjiil laa yaktulma dilaw asaydadood ma dilaw walaa yanka mafuja mabiijya maobsadiriya walcadawoodo wainaw ina alxadafa shitan jilmaylewa yafka fujiye alhayna ilay fujiye wayagsir jibiye asina alkila jibiye mutafaqun aleyh an sacidin abi abi sacid maylik uri cabdillaahi bin mugafar radi allahu taala an qaal cabdullahi may ka golay nahaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shemer reebay can ilxadafi shitan jil gamowshe can ramyi lxasa shiid gamowshe bisababati walimhaami sabaabadi onayo yani wa kay soolkii sabaabadalka gamo shiislangema oo kale wa fanjilnisme warafci walilero shiidlagamale an ilxadfi shiidganyareeb shiid fanjilgamokeedyareeb waqaala anabiy may kagola inahu shaniye laa yaqtul huwa hadafku suge shiid fanjilkasoy mudilaw asayda dood mudilaayo oo walmaugaaraw walaa yankaw maobsa giliyaw mabiijiyaw alcaduwa odowgamog oo odow biijaayo koobsadaw ma eh wainahu ina alxadafa maylaywa yafka huwa xadfuga kan ay fujiye alcayna walahelayo alcayna ilya fujiye wayagtulu jibiye asina ilkadiya jibiyey dhaafa wari rasul mutafakun aleyh kolkan saasu walilareebkureertoona wafi riwaayati ana gariiban gariibkol ibni mugafalin ibnu mugafal lanku garaabadiisa wa hadafa shitanjilgemi fanahaahuwa ibnu mugafal reebayhu gariibki garaabadiisaaya kureeb walaansu dhaafer wagaala may kagolay marka kureeba ina rasuul alahi sala lahu alay wasalam naawa rasuulka reebi can ilxadfi shitanjilgemawkeedi reeb wagaala nabi may kagolay na ina alxadfa laa tasidu mugaaraso saydan idood mugaaraas sa rasuulka re isku dhaafer gariibkayo uma caadal gariibu gariibki nagadi ahin faqaala may kagoolay faqaala faqaala ibn mugafal cabdلlahi ibn mugafal maylia ah, uxadiuka ah, uxadiثuka kin sheekoye ana rasuul الlahi sala الlahu عalayه wasalam daa huwa rasuulka reebay canhu an اlxadfi shisbanjil reebya kin sheekoye uma cudta nagadaasa taxdifu anta adoo kinaaso nagadaasa yaabua la ukalimuka makinhadala bes halufici nagtay kalkun diinti diiday sunadii diiday makinhadala abada makinhadala saaso yani wa fi riwaayatin ana gariiban gariibko libni mugafalin id mugafalin sugnaadiy hadafa huwa sanjilya gami fanahaahu ibn muafal reeba garibka reeb si sanjilka isku dhaafa weli daliilan lakoy wagaala may kagoola ibn muafal ina rasuul alahi sala allahu alayh wasalam yanaha rasuulka reebi can ilxadfi si sanjila gamowshe reebi dhaafer ilayaho walaanad gamas wagaala nabi wagaala nabi nahu marki reebay meeray ina ina alxadfa si sanjilka laa tasidu hiya xadafti ade mugaara saydan idood mugaara so eray isku dhaafo uma caada huwa rajulki nagadi ila alxadfi si sanjilki an nagadi faqaala bnu mugafalin meray uxadiuka uxadiuka kin sheekoyey ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam naa huwa rasuulka reebey canhu can ilxadfi shitanjil reebya kin sheekoyey uma bacda dalika wareed cudta nagdaase taxdifuhaal ad fanjilgamaaso nagdaase la ukalimukaani makilaadala abada makilahdalaw intiada kutawbisheenaso walaya kukunagdaas makilaadalaw may wali hadisi badiday sali an abis ibni rabiata kaala may kagole abis raytu cumar bn alkhadaab radi allahu taala an cumar bin khadaab oo yugabilu dhongoda alxajara ey swad airgola goln aclamu may oga ana kadib hajarshid ma tanfacu anta ad walan anfacan walaa tanduru anta ad walan dhibaan walawla ani an raytu argay rasuul alahi sala lahu alayh wasalam yuqabil yuqabil dongdaayo kadkadongdhadafana ma gabaltu kamakadongdfan mutafakun aleyh xadiskana mutafak waay sunad itibac waay xikmad ogaatay walilahi welker wela sulayman an cabis bin rabicata qaala may kagolay cabis faaytu cumar bn alkhadaab radi allahu taala canhu cumar bin khadaab yaragi tugabilha laiki dhongodow alxajar alaswada yani alaswada wa xajul aswad ka dhongodow wayaqulu cumarka goolaw aragi ini an aclamu an may oga ana kadib xajul aswado xajarun shiidko in shiidko kacbada kajaro mido meel kajar wa dhongode lankiba dawaafo dhongode kolka may ka leya ad shiidko la etas ma tanfacu anta adan anfacaan hadi lkindho yani lka dhongodo walan taraan walaa taduru anta ad walan dhibaan hadi lkindhongone walawla ani an ra-aytu aragey rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam aragi yuqabil hal rasulka dhongadaw kaalka dhongadaw aragin haado fan wa ma gabaltuka maka dhongado fan itibaaca sameeya hayli shaygan kolkan hood rasulka welilkeeda welilay bas mutafaqun wala alam